بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات تضباطا هي الشن إلى آيات سيديتا هي تضباط سورة النساء دقال آيات دهر وحي أهيد فليقاتل حد fii sabiil illaahi alla dartii aladiina yashruuna alxayaata adunyaa noloshaa dhow gata bilaakhirati ku gata aakhiray la soo wareegan waman yuqaatil qofkii dagaalama fii sabiili illaahi fayuqtal la dilo ow yaqlib qaalib noqda fasawfa nutiihi ajran cadiim wamaa lakum aayaddu dagaalkii bay sii wada wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday oo laa tuqaatiluuna aydaan u dagaalamayn fii sabiilillaahi alla dartii ayaa ugu dagaalamaya walmustadcafiina kuwa la gumayso oo la daciifsado dartood ayaanu dagaalamaya oo min alrijaali ragga ka mid ah walnisaai dumarka ah walwildaani caruurta ah aladiina kuwa yaquuluuna yidhi ama yidhaahdaba rabbanaa rabbigayo akrijnaa naga saar min haadihi lqaryati magaalada iyada ah aldaalimi ahliha dadkeedu daali yahay waa makee wajcal lanaa noo yeel min ladunka jihadaana nooga yeel weliya kaalmeeyo wajcal lanaa noo yeel min ladunka jihadaana nasiira dadkii maka ku hadhay oo muslimiintaa rag iyo dumar iyo caruur iyo haween ahaa oo si ay u baxaan aan garanayn baa alla wuxuu leeyahay jihaadka alla dadki u gala dadkaana xoreeya dadkaa iyadaa xoreeya u dagaalama cabdulaahi bin cabaas wuxuu yidhi kamid mid baanu ahayn ilan cabaas bin cabdial maalintii beder baa la qabtay maalintii way ishurtay isagii wiilkii adeerka waay cabdil bin abi aalib way ishurteen marka de marka islaamnimada halkaasu kala qabsaday cabaas dadkiisii baa maka joogay cabdullaahi wuxuu leeyahay anigii hooyadaba ka mid baanu ahayn wamaa laku waa canaan maxaa idiin sugnaadayo maxaa idin helay man laa tuqaatiluuna ilaa u dagaalamayn fii sabiilillahi alla wadadiisa iyo dadkii alla lagu dagaalamaynin iyo walmustadcafiina kuwa la daciifsado la gumaysto oo dhibka lagu hayo si ay u baxaana ay garanaynin oo min alrijaali tagga ah wanisaa'i dumarka wamudaana caruurta aladiina dadkaasoo yaquuluuna leh rabbanaa rabbiga yow akhrijnaa naga saar min haadihi alqarya magaaladan allow naga saar adaalimi ahluha dadkeedu uu daalimiin yahay wajcallanaa noo sameeyo noo yeer min adiga xaggaaga weliya kaalmeeyo wajcallanaa noo yeer min ladunka xaggaaga nasiiran gargaara marka dadka muslimiinta ah ee gaalada ka xoog dooni haysato waxaa weye waxay tamaniyayaan wixii ka horan lahaa gaalada ilaahay bay baryaa tabartooda ay taawo alladiina kuwa aamanuu muuminoobay yuqaatiluuna waxay u dagaalami fii sabiili illahi alla dartii wadadiisa u dagaalami waladiina kuwa kafaruu gaaloobay yuqaatiluuna waxay u dagaalami fii sabiili daaquuti shaydaan wadadiisa u dagaalami abaabulka shaydaanku soo abaabulay iyo waxyaabaha shaydaanku uu ku dhiirigeliyey bay u dagaalamayaan marka muminiinta faqaatiluu la dagaalama awliyaa shaydaani shaydaanka saaxiibadii ina kayda shaydaani shaydaanka maamulkiisu ama dhagaftiisu kaana wuxuu ahaaday daciifan fii tabardaa shaydaanku waa dad aan mabda ku dagaalamayn waa dad aan mabda ku soconin marka waa la fasilin karaa iyadaa lagu fasilin karaa haddii dad fiicano ka hortaga la helo shaydaanka iyo dadku wata wax yar baa lagu fasilin karaa wataba shaydaanka laftiisuna acuudu billahi min ashaytaan rajiim baa ku filan dadka shaydaanku soo abaabuleyna wax haddii xoog la helo waa la fasilin karaa markaa way cabsanaya alladiina kuwa aamanuu mu'minoobay yuqaatiluuna way dagaalamay fii sabiililahi alla way u dagaalamay waa hubaan ama ha dhinteen ama ha noolaadaan waladiina kuwa kafaruu gaaloobayn yuqaatiluuna waxay u dagaalamay fii sabiili daaquuti shaydaan wadadii daaquud waxaa la yidhaha qof kasta oo lumiyo ah hogaamiye qarqarle ah yaa shaydaan la yidhaha yaa daaquud la yidhaha shaydaankiina dib u u yahay faqaatiluu la dagaalama awliyaa ashaytaani shaydaanka saaxiibadii waa gaalada iyo mushrikiinta inaka ila shaytaan shaydaanka xeeladiisu kaana wuxuu ahay kaydkaasi daciifa alantaa ma ogaatay ma ka warasay cilmigaaduusa ma gaarin ila aladiina kuwii qiila lahu lagu yiri kufuu laaba oo haya aydeeku gacmihiina dagaalha samaynina waa qiimu salaata salaadana ooga وآتوا الزكاة الزكاة الضحية فلما كتب المكي لقوة جديد عليهم كتب الأرض صاروا دلال إذا وحصل فريق غير منه كمله يخشون الناس ضدك بك عصنيا بخشية الله إله سيء وعصن الخلق أو أمس أشد كبرتها سيء الله وعصن خشية حق عصنة الله يقول له قالوا حيدا يا سبلا رب اليوم لما كتبت علينا بعد له هو الشيء القتال الدلال lowlaa akhartanaa haddaad loo dildegi lahayd ilaa ajalin muddo qariibin oo dhow yani muddo dhow intaan ka tabaawsaysan markay maka joogeen bayse dad badan baa waxay dhihi jireen yaa rasuulallah dagaalka noo fasa annaga oo gaalo ah yaabanu sharaf ku noolayn annagoo mu'miniina yaanu hadda dulli ku noolnahay nafasa aan dadkan iska celin cabdilxam bin cawf baa xilbisaa yidhi kamida laakiin cabdiraxmaan dadka dambe ee cararay ka mid maaha isaga marka dadkii saa nabiga laulaha nabigu wuxuu dhihi jiray aniga layma amrin dagaal weli layma amrine waxaa weeye iska sabra salaad iyo zakada iyo ula imaado oo iska sabra markii inta madiine la tegay dagaalkii la waajib yahay iyo dad badani dib u gurteenoo dagaalku dhib badana dhimasho iyo waxbay xusuusteenoo alla haddii na loo degdegi lahaa bay intaanu ka dhimanayay ka wadaa marka muddo dhow haddii na loogu degdegi lahaa alamtara marka waxa weeye waa dadka laablakaca markii hore laablakac bay ahayd kadibna dib bay u gurteen qofka ragga qofka fiican ee wanaagsan laablakaca ma yaqaano duruufta uu markaa ku jiro ku xisaabtan duruufta uu ku jiro uu ku xisaabtan maxay duruuftaas hadday isbedeshana taasuu la socon laakiin dadka laablakay caloosila marba waxay arkaan bay ku tarsanaya alamtara ma ogaatay xiliyaadu samagahay ila ladiina kuwii qiila lahu lagu yidhi kufuu xajiya haya laaba aydiiku gacmihiina dagaal ka laaba waaqimu salaata salaadana tukada ooga waatu waatuu zakaata zakada bixiya falamaa kutiba markii lagu waajibiyey calayhim dusoola alqitaalu dagaal idaa waaba isagoo fariiqun qayb oo minhum kamidih yakshawna naasa dadka ay ka cabsanayaan dadka gaalada ka cabsan كخشية الله ألك عبسيد الشوكالة سي الله وعبصر منه قلبي للأغيى بيهين يدفت أغبقيا أو أمس أشد كبطرا خشية الحق عبسيد كبطرا إلا الله دمشنا الله لقد أرجد مركز الله دمشنا قفل يولد من جهودها لكن دقالك دمشنا وقليل قفتي أما دمشنا بليه قالوا حين ربنا ربنا لما كتبت علينا محد ما هو واجب سيد alqitaala dagaa lawlaa akartana ahdaada diri ilaahay ilaa ajalin mudda qariibin oo dhow allah wuxuui qul waxaad ku tiraa kuwa u sheegtaa mataacu dunya adduunyada raaxadeedu qaliilun waa waxyo waalaakhiratu aakhira khayrun u khayr badan liman ibtaqaa qofka alla ka baqay walaa tudlamuuna laidin dulmi maayo fatiilan qadar fatiilin fatiilan qadarkeed fayluuska dunta yari la geliyo inta yari soo jeeda intaa ayadu waxay tilmaamaysaa dhimashada aad ka caradaysaan haddiiba aada noolaataan intaad adduunyada joogtaan al marka waxaa ka fiican intaad adduunyadu alaacalaysaan inaad ka sahay qaadataan oo dagaalka gashaanaya ilaah adduunyadu waxaad joogtaa ugu yar yahay maxaad ku jeclaateen ugu calaacalaysaa qul waxaa tidhaa mataacubiya adduunyada raaxadeeda qaliilu wax yar weeye waalaakhiratu aakhira khayrun u khayr badan liman axad ittaqaa alla ka baqay oo dagaalamay oo ilaahiisa caabuday walaa tudlamuuna lidinka dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin fatiilan ila in la-eg oo khayrahood leedihiin allah idinka dulmin maayo intaa in la-eg oo dembi ah oo idaan lahayn allah idin saari maayo aynamaa taquuluun meel kasta ood ahaataan yudrikumulmowt mowtkii baa idin haleen walow kuntum aad ahaataan baxataa fii buruujin derbiyo ama dhisas mushayadatin la dheereeyey oo la xoojiyey wain tusibu dadka ayaga ah hadday asiibto xasanatu wanaag yaquuluun waxay dhihi waa munaafiqiinta iyo dadkii lamida ah, haadihisana min cindi illah ilaahay xaggiisuu ka yimi hadday nebi maxamed intuu u yimid beerta u baxdo oo caruurtu dhalato oo la barwaaqoodo ilaahay baa la siiyey mali wain tusibum hadday asiibto sayi-atun xumaa la abaarobo oo beertii midhihii dhali weydo oo wax badane dhintaan yaquuluun waxay dhihi haadihi tamu cindika adiga xaggaa ku aad adiga baaska noola yimid in baas baa tar dagaal wato oo noocaasa tay nabiga saa ku daacay haddii waa dadka calooshiila ciyaarka ah haddii khayr ay helaan oo barwaaqo helaan oo la barwaaqo ilahay waana siiyey bay dhihi haddii khayr la waayana oo dhibaata timaado oo abaari timaadana adigaa noolahaa bay sidii nabi muuse ay sidaa ku yidhaaheen ay ugu yidhaahdeen allahu akbar allah wuxuu yidhi meeshaad joogtaanba dhimasha ayuu haleeli gudihiinaba aad ku jirtaan dhimashadanaad ka caradaysaan walow dhisas dhaadheerba aad ku jirteen halkaa maad ku dhimanaysaa dhimashadu iska dhib yartahay waa la waa la yaabaya waayaha dambe waaba lala yaabay aynamaa taquunu meel kasta oo joogtaan aynamaa taquunu meel kasta ahaataan yudrikkum lmowtu mowtii baa idin soo haleeli walow kuntum xataa aad ahaataanba fii buruujin dhisas mushayadatin la kor yeelay oo la arkeeyey guryo waaweyn waintusibum hadday asiibto dadka iyaga ah xasanatu wanaag oo barwaaqo iyo roob iyo nicmo la helo yaquulu waxay dhihi haadahaytano min cindillaahi ala xaggiisa ka ahaatay wain tusibum hadday asiibto sayi-atun xumaanu oo dhibaata iyo abaar iyo midhala aana yimaadaan yaquulu waxay dhihi haadatan min cindi xaggaagu ka yimid adaaba noo ahaa nimbaas baa tahay bay bal waxaad ku tiraa kullun dhammaan dhibka iyo khayrkuba min cind illah alla xaggiisu ka yimid dhibka iyo khayrkuba alla xaggiisu ka yimid dhibka iyo khayrkuba bal waxaad tiraa kullun dhammaan min cind illah alla xaggiisay ka yimaadeen famaa lihaaulaai kuwa maxaa u sugnaaday alqawmi aqoonka ah oo laa yakaaduuna ayna u sigaynin yafqahuuna inay tamaan xadiidan warka fana war waxa maxay leeyihiinoo in badan baa loo sheegay oo loogu celceliyey qur-aanka waa lagu celceliyey in badan war maxay wuxuu la fahmilaa wax la fahmi laayiin baa leeyahay war maxay leeyahay waa dadka fahmada dareen waxa loo sheego waxa weeye u garab mara waxaas oo dheg ma aan kala qorshayno allah wuxuu leeyahay famaa lihaaulaai kuwa maxaa u sugan alqowmi qoomka ee waxmagaratida ah laa yakaaduuna aan sigayninba yafqahuuna inay fahmaan xadiidan warkaba fahmaan alla xaqiiqadiibuu inoo sheegu bilmaa asaabaka wixii ku asiibay nabiyullaahi maxamedow iyo bani aadamow oo min xasanatin wanaagga fa min allah wamaa asaabaka wixii ku asiibay oo min sayiatin xumaana fa e min nafsika naftaada waa dembi argsataa hore ee laleeyahay kullu min cindi illaah xaqiiqadaa sidaa shar iyo khayrka xagga allay ka iman midana sabab baad utihin baa layidhi dembigii aada dartii dembigaad gasheen dartiiba dhibaatadu idinku dhacday marka nabiga min maa asaabaka marka nabiga sidaa la leeyahay fa min nafsika isagu waa fariin dembigii ay dadkan kula joogaa sameeyeen iyo waxaan ka dhashay wey macnaha ee nabiga xaggiisama nabigu dembi ma nabigu dembi ma lahayn maa asaabaka wuxuu ku asiibay oo min xasanati wanaag bani aadamow oo nabiyullaahi maxamed hogaamiye u yahay fa min allah agga alla wey wamaa asaabaka wuxuu ku asiibo min sayiatin xumaan fa min nafsika waa naftaada xaggeeda bani aadamo dembi adigu aad la timid baa usaba qadar ahaan xagga allay ka timid wa arsalnaaka waxaynu ku diray nabiyullahi maxamed linaasi dadkaa ku diray rasuulan xaalaad rasuul tahay rasuulantaa masjid baa laga dhigi karaa arsalnaaka rasuula xaalada waa laga dhigi arsalnaaka rasuula mursala wa arsalnaaka waan ku diray lagu yidhaha maxamedo linaasi dadka rasuulan calaad mursal tahay wa kafaa waxaa ku filan ilaahi allah baa ku filan shahiidan ogaal ahaan inaad rasuul tahay allah kugu filan markhaati kaleba uma baahni dadku hadday ku raacaanna iyagay dan u tahay haddayna ku raacinna iyagay dhib ku haystaaye inaad rasuul tahay allah baa ku ogaada kama rasuul alle nabiyullaahi muxamed qofkii adeeca faqad adaaca allah allana wuu adeeca ilaa nabigu wixii alle u dhiibay umuuna waman tawallaa qofkii ka jeedsada wixii nabiyullaahi maxamed saacidiisa qofkii ka jeedsada oo wixii nabiyullaahi maxamed loo soo dhiibay diida famaa arsalnaaka kuma annaan dirin xafiidan ilaaliyo inaata calayhi dusada kormeero kamantii adiga maa calayka ila albala adig gaarsiina baa ku saaran hadday ku raacaanna waa dantooda hadday ku diidaan adiga xilkaama saaro waa kii nabigu man adaaca laha faqad adaacani qofkii allo adeeca wu adeecay qofkii ani adeecayna alla wuu adeecay qofkii allo adeecay qofkii rasuulka adeecay alla wuu adeecay amiirkayga qofkii adeecayna aniga wu adeecay buu nabigu amiirka yani xaqa ah weye hogaamiyaha marka macnaha adanka waxaa laleeyahay nabiga nabilahi maxamed adiga hadday ku yeelaan waa sax hadday ku diidaan adiga xilkaama saara ilaaliya sunadkii man yudici rasuula rasuulka qofkii adeeca faqad adaaca allah alluu adeecay ila nabigu wixii rasuulku wixii alla usoo dhiibay ugu wadaa wax gooniha ah male wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaa waman tawallaa qofkii jeedsada oo xaqa ka jeedsada nabiyullahi maxamed saaci waaya famaa arsalnaaka kuma annaan dirin xafiidan ilaaliya inaad ka tahay calayhim amrunaa daaca amrunaa marka iyagu daacatu wey faidaa barazuu markay ka baxaan min cindika agtaada bayata waxay ku fikiri daa'ifatun qolo minhum ka mid yihi kaydaladii kii qaydkii taquulu ay tiri wallaahu adna yaktubu wuu qori maa yubayituuna waxay ku fikirayaan markay kula joogaan wixii ay kulahayn waxaan ahayn baa u qarsoon oo markay meeshaa tagaan ay ku fikirayaan oo markaa horena muminiin baana habeenahay halkan hadday tagaan hawsoo dhigasanaysa wadano ninkanu nin quman ma ahe yahuuddeenaasi waxa aan kala qabsanay wayaquuluuna yaquuluuna waxay dhihi daacatu amrunaa daaca faidaa barazuu markay ka baxaan min cindika agtaada bayata waxay ku fidmanaanadi daa'ifatu qayb oo minhum iyaga ka mid yihi hayra ladii kii qaybka taquul ay lahayd daa'ifada wallaahu allana yaktubu wuu qori maa nabiga waxaa lagu yii faariq canhu ka jeeso waxbaha canaanan waxbaha canaanana xumaha tusin watawakal cala allah alla taga saaro ilaan waxba ku yeeli maayaan wakafaa billaah allah baa ku filan wakiilan wakiilahaan hadkay jeedsadaan oy sidaas sameeyaan oy xaqa diidaan waxba faraha ka qaad ha la ha canaanane ha sida lu yeelaysaan haday faraha ka qaad laakiin wacdi wacdi waa loo ogolya faarif ka jeedsaa la yidhi watawakal kala saar calalh alla kala saar yani dhib ku yeeli maayaan khayaanada ay samaynayaan adig waxba kuma yeelayaan allah waa weligaaga wakafaa billaah allah baa ku fila wakiila kala saar afalaa yatadabbaruuna miyaana fiirfiirinaynin oyna fahmaynin alqur'aana quraan qur-aanka alfaadiisii macnihiisa miyaanay fiirinayn kuwa munaafiqiinta ah ee nabiy llaahi maxamed raacila walow kaana qur-aanku ka ahaaday min cindi kayr illaahi ilaahay keyrka xaggiisa lawajaduu way ka heli lahaayeen fiihi qur-aanka ikhtilaafan iskhilaaf kasiiran oo badan xagga allah hadduuna qur-aanku ka imanin khilaaf badan bay ka heli lahaayeen marka macnuhu ma aha qur-aanka isaga khilaaf yar baa laga helay macnuhu ma aha waxaa loo jeedaa hadduu xagga alla meelaanayn ka yimid khilaaf aan yarayn oo qarsoonayn baa ka soo bixi lahaa ilaah qur-aanka haddaad u fiirsato kelimo kasta macnaheedu waa kelimo kasta macnaheedu waa macquul hal qur'aana iyo hal qur'aan ha iska hor iman mid walba macno saxiixa ku taas si ardada waa cajiib wey hadda bilmatel haddaad waxooga yar macnihiisa garanayso adoo yar cajisano inaad waxoogay rubc iyo akriga ku talagashan markaad bilowdo macnihiisii baa ku jiidanay cajiskii wuu kaa baahay kelimo waa jimlo qur-aanka ka mid carabi kale ku dhex qoran haddaad dhegaysato waad ka galan lamid maaha wax soo jiidaysa la yidhahdo inaan garanayn baa qur-aanka aanka haddaad u fiirsato waa cajiib wey afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka miyaanay fiirinayn fahmaynin walow kaana hadduu ka ahaaday min cindi kayriillaahi alla kayrkii xaggii hadduu ka ahaaday lawajiduu way heli lahaayeen fiihi qur-aanka ikhtilaafan isdabamar iyo isku dhac iyo baraambar kasiiran oo badan qur-aanka hal kelimo waa laga yaabaa macnaheeda inaad fahmi weydo laakiin hal kelimo oo qur-aan ku jirto hal kelimo oo kale ka horima ma jirto qur-aanka intaa la eg axad bani aadama oo ummi ah yaa lagu soo dejiyey oo isku rakibay anu waxaan aada ula cajibaa qur-aanka intaa la eg waa lix kun iyo laba boqol iyo shan iyo soddon aayadood sida la isugu rakibay haddaad usii fiirsato aayad waliba aayadda kale munaasab bay leedahay ayad aan aayadda munaasibna lahayn waidaa jaa waidaa jaacahum markuu u yimaado munaafiqiin amrun amru min alamni ah oo saxaabadiibaa guulaysatay oo khayran shay ah aw ilkhawfa ama cabsi oo saxaabadiibaa la laayay ah adaacuu bihi way faafin way la kala ordi cajiib walow taduuhu hadday u celin lahaayeen oo u dayn lahaayeen ila rasuuli rasuul alla muxamed wailaa ulil amri maamulka dadka saaxiibka minhum ah iyaga lacalimahu amarka xaqiiqadiisa way ogaan lahayn aladiina kuwa yastanbiduunahu kala sooco hadal oo minhu iyaga ka mid markay war maqnaan oo inta saxaabadii guusho saxaabadii baa guulaysatay warkaasi soo yeelo suuqay geleen usuuqay gelidu way baahin hadday war cabsiyaa ah maqnaan saxaabadii waa lalahayo kana dhacay o kana dhacay suuqay gelin munaafiqiinta ka faa'iidaysan way la goolayaan waa waxa adduunka borobagandaha loo yaqaano marka hadday intay ka aamusaan dadka hadalka kala sooco ee hadalka fasira loo kaadiyo oo dadka hadalka baadha lagu daayo intay baadhaan bay warka xaqiiqada ah baa dadka si toosa loogu sheegi lahaa marka brobagandada noocaasa lama rabo haddaad war maqasho xaqiiqadiisa hubso been inuu noqdaa laga yaabaayo adi beenaalo lagu aqoonsado waxaa laga yaabaa dhibaato kale inuu abuuro ya yaa laga yaaba hadday lagana weyn haysatay adoo war haddaad maqasho hafaafin u yarkaadi waidaa jaaahum markuu u yimaado amrun amarun min alamni aaminimo iyo guul ah oo saxaabadu gaadhay aw ilkhawfi ama cabsi oo saxaabadii wax la yeelay waxbaa la laayay adaacuu bihi way faafin walow raduuhu hadday u daayaan oo u celiyaan ila rasuuli iyo wailaa ulil amri maamulka kuwa saxibka minhum iyaga ka mid ah lacalimahu way ogaan lahaayeen aladiina kuwii yastanbiduunahu hadalka kala soocayay kala sifaynayay oo minhum iyaga ka mid a lulaa fadlullah ilahay fadligiisa haddii lala yahay calaykum dushiina idin fadl siiyey iyo raxmatu raxmadiisa la tabactumu shaydaana shaydaankaas raaci lahayeen ilaa qaliilan in yar mooyaane ayaddu waxay tilmaamaysaa dhibaatada aada samaynaysaan iyo warbaahinta aada faafinaysaan ilaahay baa raxmadiisa idiin turayo oo aan idiin qabanayn oo waxaa weeye shaydaanka yaad raaci lahayeen laakiin ilaahay raxmadiisa yaad hobakeen laydinku furayo laydinku aqbaliyo aada ku nooshiin way walowlaa fadl llah ilahay fadligiisa haddii lalahay calaykum dushiina idin fadl siiyey waraxmatu naxariistiisa la tabactum shaydaan shaydaankaad raaci lahayn waad baadiyoobi lahayne ilaa qaliilan in yar mooyin ee dembiga aada gelaysaan haddii alla idiin qaban lahaa wada shaydaan maydhan baad noqon lahay allah wuxuu nabigiisa ku yii faqaatil dagaala fii sabiililaahi alla darti u dagaala laa tukallafu laguma masha laguguma mashaqaynin inaad hawlgeliso ilaa nafsaka naftaada mooye waxarib lmuminiina muminiintana fi sisi abaabul casallahu alla wuxuu mudan yahay an yakufa inuu ku joojiyo baasa ladiina kuwi dhibkooda kafaru gaaloobay wallaahu allana ashaddu ka adag ba'san xagga dhibka xagga ciqaabta allah baa ka adag waxaa weeye muminiintahay nabiga maxamed horta dagaalan asalahaan ahaan naftaada nafaanayn waxba ha howlgelin laakiin muminiinta dagaal geliyo isu soo urur waxaa laga yaabaa idinkoo isu ururi isu abaabili intuu warku cadowgii u tago inay halkaa ka cararaan sidii maalintii uxud markuu abuu sufyaan noqday yuu fariin soo faroy waa inuu kal dambe iyo beder markaasuu nabigu muddadii markay gaadhay toddobaatan ninoo rumaad ah yani gemtooy ah yuu ka haystay meeshiibay tageen wuu cabsaday abuu sufyaan markii loo sheegay nabila maxamed inu soo guuray wuu cabsaday markaasii suuq la isugu yimaado iyo badeeca badan ka soo ibsadeen ka guulaysteen marka abaabulka iyo tirtirsaha iyo sidan gaaladiibaa idinkaga cabsan wey haysi dhiganina wey macnaha faqaatil dagaalo fii sabiili illaahi alla dartii u dagaalo laa tukhallafu lagugulama shaqaynin inaad hawl geliso ilaa nafsaka naftaada cid kale inaad hawl geliso laguma shaqaynin waxadlid tirtirsi boodi abaabul almuminiina muminiinta oo uruuriyo hubka ha urursadaa asa allaahu alla wuxuu u dhow yahay laga rajeey an yakufa inuu ku joojiyo baasaladiin ku dhowka kafaru gaalo oo gaaladii markay maqasho inaad is-abaabuleysaan oo soo duulaysaan way carareen wallaahu allah ashaddu ka daran baasan xagga dhibka gaalada dhibkooda allah ka dhib badan oo kawaa ashaddu ka daran takiilan xagga ciqaabta man yashfac qofkii ergeeya shafaacatan shafaaco xasanatan wanaagsan yakun lahu waxaa u ahaa nasiibun qayb oo minaa ka mid oo ajri ah waman yashfac qofkii ergeeya shafaacatan shafaaca sayi'atan xun yakun lahu waxaa u ahaa tiflun qaybo minaa shafaacadii ka mid wakaana allahu alla wuxuu ahay calaa kulli shayin shayna afka kulligi muqiitan kii ilaaliyo xafiida waa shafaacadii cayni waa bulshada dhaqanka bulshada haddaad erga gasho bilmatal dad isdiidan yaad u kala ergeysay dad gaajaysanoo bastooda yaad u ergeyso wardakaa inu wax sii naatini dad muxuu ahaa cilmi u baahan yaad cilmigii u sheegtay ood u sheegtay ergadu waa sidaa haddaad maslaxa gashood erga gasho oy fiican tahay oo sharcigu ogol yahay allah ajir uu kaa siiy erga xun haddaad gashana nasiib baad ku yeelana ergada xun waxaa weeye dad xun xun iyo dad kale oo islaynaya yaad sidaa isugu dirada ergaad iyo warkan ninkan waa nin fiican miyaadan ogeyn warkaala isu taga waxaad ujeedaa inay islaayaan baad ujeedaa dadkii baad soo araaraynaysaa dhibkeeda aduu ku haystaa man qofkii ergeeya ergada waad garanaysaa mayla shafaacatan ergo xasanata wanaagsan oo maslaxa iyo dad heshiisiintii iyo dad ishuduradii iyo dad baahan u hadalkii iyo yakun lahu waxa u ahan qofkaa nasiibun qayba minhaa ergada xaggeedu ajri ah man yashfac qofkii ergeeya shafaacatan shafaaca sayi'atan xun oo isku dirdir iyo uhebel waxusheeg iyo nooca ah yakun lahu waxa uhan tiflu qayba minhaa ka mid ah. ah, shafaacada waxaa ka mid a ah dadka shawaasiisa shafaacada xun waxay u tegi intay dawladii u tagaan war ka soo qaadan bay adig kuu oo dawladdu sidaa way u fiican tahay iyag adna intay war kaa qadaan bay dawladus ninkaasu waa dib usocod bay leeyihin waa nin mucaarada bay leeyihin waa ergadaxun bay kamid tahay cajiib dadkaa jaasuusiinta dhib baa haystay ogo wa kaana allahu alla ahaaday calaa kulli shayin shay laarka kulli muqiita kii xaafid ilaaliya qolyaha waxay ku fasireen calaa kulli shayin muqiita kii shay walba awoodu leh tafaasiirka kutubtaan anu soo eegay dhowr kitaab muqiitan xaafid bay ku fasireen waidaa xuyitum markii la idin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu ku salaamo u halceliya biaxsanatu ka fiican minhaa toodii qoortoodii la siman aw rudduuhaa ama iyada lafteedii u celiya in allaha la kaana wuxuu ahay calaa kulli shayin shayn laa kogi xasiiba oo u fiirsada haddii layidhi salaamo salaamta islaamka eh, iyada lafteedu u celiyo ama dheereeyo nin baa nabiga u yimid oo uu salaam wuxuu yihi assalaamu calaykum calayka asalaam yaa rasuulallah wy markaanuu nabigu yii calayka asalaam waraxmatullah buu dheereeyey soomaali ku kala yimid oo yidhi yaa rasuulallahi calayka asalaam waraxmatullah markaasuu nabigu yihi calayka asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ku kala yimid wuxuu yihi yaa rasuul allahi calayka asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu markaasuu nabigu calayka buu nabigu ninkii wuxuu yihi yaa rasuul allahi kuwaaba waad u badiseen gaad waad dhamaystirtay bu waad marka di maxaa lagu darbin salaamtan in intaa dhaafiya lama rabo sharci ma ah waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaa weeye hadduu qof walaanta ay ku salaamo iyada lafteeduu celi assalaamu calaykum calaykum assalaam ama waraxmatullahi wabarakaatu ugu darway gaalada sidee loo salaamay yahuudda iyo yahuudda nabiga yay salaamay kuwa kuwa salaamayno assaamu calaykum bay ku yidhaaheen mawd baa korkaaga markaasuu nabigu waa calayka markaasay caaisha tiri yaa rasuulallah waxay yidhaheen miyaadan maqlayn anuu waxaan yidhi miyaadan maqlayninbu waa calayka <laughs> uu ku cadfay waa calayka gaalada saasaa loogu dadka dimidiinta ah, salaamta lagu bilaabi hadday iyagu salaam caadi a ah kugu bilaabaan facalaykum baa la dhihi inaad salaamta ay noqoto assalaamu calaa man intacuuna assalaamu calaykum diimaa waka salaamta marka salaamta bilowgeeda hore waa sunne celintuna waa waajib bilowga hore waa sunne celintu waa waajib wey culimada qaar baa xataa waxay yidhaahdeen adoo salaad ku jira haddii lagu salaamo u hel celi bay yidhahdeen salaamtii ka qaad bay yidhahdeen marka habka laysu salaamo qofka wax fuushan qofka dhulka joogay raadinka isagaa salaam ka fuushan baa salaam ka socda ka fadhiyu salaam ka yari ka weyn buu salaam kuwa yari kuwa badan bay salaam salaamtaasaa la isu salaam marka waa kii nabigu sheegay waxaad isku jeclaataan ma idiin sheegahaa isu salaam qofkaad garan iyo qofkaadan garanayninba salaam laakiin markay sidaa tahay waa markaad dadkan u niyad wanaagsan tahay ruuxanba markaad salaamayso marka haduu niyad wanaagsan tahay ee markii dadku isku dhex jiryahayo dad baasoo ay ku dhex jiraan dad waxaada garanaysaad u salaamtaa way adagtahay waidaa xuyiitum markii laydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu ku salaama biaxsana ku ka fiican minhaa toodi ku salaama assalaamu calaykum markuu yidhaha assalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum assalam waraxmatullahi aw rudduuhaa ama iyada lafteedu celiy assalaamu calaykum calaykum assalaam in allaha alle kaana wuxuu ahay calaa kulli shayin shayna ka kulli xasiiban kii xifdiya oo ilaaliya oo xisaaba allah allahu alli laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa hu isaga mooye layadmacannakum wuu idin kulmin ilaa yowmi qiyaamati qiyaamaha yowmkiisa laa rayba shakina kuma jiro fiihi yowma qiyaama laa ilaha illaa huwa laa ilaha illa allah waa tawxiidkii waligaa taxriiftiya waxay laa ilaaha laa wujuuda ila allah qolada layidhaha alxuluul waa qolada ilahay ilahay khalqigu ka mid yahay khalqigu waa wada ilaah qolyaha yii wa ilaahay waa khalqigan oo dhan waa wada ilaah bay waa iyagu way la tahay haddaba sida waa madabtooda waxay ka qaateen qolada layidhaah qolyaha yani madaahibta qolada majuusi iyo madaahibta iyo sidaa ka qaateen allah alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa baatil baa jira ilaa huwa isaga ma waa mid masalada in lagu dhaqmo la rabo wey laa ilaha illa allah laa ilaha illaa huwa maxamedun rasuulullah waa risaalada diintoo dhan waxay fasir u tahay laa ilaha illa allah maxamedun diintoo dhan taasi laa ilaha illa allah waxa la wixii caqiida maxamedun rasuulullah wixii sharci ah wey layajmacanakum alla wuu idin kulmin ilaa yowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaamati wuu idin kulmin laa rayba shaki kuma jiro fiihi yowma qiyaamaha kulankiisa marka masaladu waxay tilmaamaysaa qiyaamaha markaad tagto waxaad ku badbaadi laa ilaaha ila allah waman asdaqu axad ka rursan ka waman asdaqu yaa ka rursheed badan min allahi xadiisan xagga warka can waakuma yacni laa axadun min allah waman axad keeba asdaqu ka min allahi alla xaggiisa xadiisan xagga warka qiyaamaha isu keenkeeni هذا ذاك الشيء